alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wacan malik bin alxuwayris radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam saluu kamaa ra-aytumuunii usalii rawaahu albukhaariy waxaa laga wariyay saxaabiga la malik bin xuweyns radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasulku uhi salluu u tukada kamaa ra-aytumuuni sidaad aragteen usallii anigoo utukanaya tukanaya rawaahu albukhaariy xadiiskan waxa uu sheekhu kusoo daray sifatu salaa markuu ka warramayey markaa waxaa laga qaadanaya inay waajib tahay rasuulku calayhi الsalatu asalaam siduu u tukaday guud ahaan in loo tukado jumla hay-addii rasuulku calayh الsalatu asalaam uu tukanayey inay laazim tahay utukashadeedu oo kamaa waa dee tashbiih baa meesha ku jira isagii haddaynaan aragna ciddii aragtay baa markaa inoo soo gudbisay tafsiilan saynu ognahay axaadiis aynu ku aragn arkaynay ridwaan ullahi calayhim saxaabadu halkay inoogu jiraan dee wax waa arrin aada adag amba meel muhiimay ugu jiraan ummadoo cidda rasuulka garab taagneyd alayh isalatu salaam dhacdooyinkiisii iyo cibaadadiisii qodob qodob usoo horey waa iyaga jihaada ee markaa cilmigana soo gudbiyey sallu kama raayibtuni usali waxaa laga qaadanaya markaa asalka ficilada nabiga alayh isalatu salaam salaada iyo awaamirta inay waajib tahay oo wujub lagu qaaday salaada dhexdeeda wixii daliil ka saara mooyaane an ibrahim bn xusein radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala linabiyi sala allahu alay wuxuu uhi salli tuko qaa'iman taagni ku tuko fain lam tastadic haddaanad karaynin faqaacidan adigoo fadhiya fain lam tastadic haddaanad awoodin fadhiga laftigiisana fa calaa janbin adigoo dhinacu jiifa tuko rawaahu lbukhaariy وعn jaaبir radي الlه عnه aن النabiya slى الlaه عalيه waslم qaala wuxuu ku yihi لmariidin qof xanuunsanaa wuxuu ku yihi oo sallaa ku tukaday calىa wisaadatin barkimo barkimuu ku sujuudayay oo faramaa bihaa dabeetna uu ka tuuray rasuulku عalيه الsلat sلاam waqaala wuxu uhi salli tuko calى اlarضi dhulka dhulka ku sujuud in istadacta haddaad awoodo wailaa miya ay lam tastadic haddaanad awoodin faawmi ishaar imaaan ishaarid aada madaxa ku ishaarayso rukuucdiiyo sujuuddiiba wajcal yeel sujuudaka sujuuddaadana akfada mid ka hooseysa min rukuucika rukuucdaada mid ka hooseysa ka yeel rawahu lbayhaqiyu bisanadi qawiyi walakin saxaxa abu xaatim waqfahu abu xaatim lakin wuxuu yihi waa waa saxiix lakin waa mawquuf labadan xadiis waxay ka waramayaan iyaguna man cajasa can ityaan bacdi arkaan الsalaaة man cajaza can ityaani bacdi arkaani الsalaaة fainahu yasqud canhu dalik lianna allaha tacala qaal laa yukalifu llahu nafsa ila wascaha kolba markaa laakiin intuu awoodu la imanaya tusaale ahaan qof baa taagnidii buu kari waayey muxuu samaynayaa fadhigu ayuu ku tukanaya ruknigu arkaanta salaada ka mida ah bay ahayd faralka ah alqiyaam waa kuwa markaa culimadu raaciya alqiyaam maca qudra hadduu markaa kari waayo taagnidii fadhigaa u banaan fadhiga qaabku u fadhiisan karaba ha u fadhiisto hadduu tarabuci aynu soo maray nabigu sameynay sameeye alayh isalatu salaam hadduu si atixiyaadka u fadhiisanayo waayo hadduu fadhiga laftiisa kari waayo ila mar bay laga yaaba qofkii inuu ma galay inuu sariir yaallo ya markaana dhinaciisa uji u tukanaya hadduu awoodi karayo labada dhinac in isku rogrogo rogrogoyeen weliba ay wanaagsan tahay dhinaca midigta inuu ujiifsado marka isagoo qibladiina qaabilaya haddaanu xataa awoodi karin dhinacaana isagoo qadaadka ujiifa famustalqiya oo tira isagoo qadaadkiisa ujiifa wuu utukanaya salaadii inaanay marnaba ka dhacayn baa qofka laga qaadanaya marka inta caqligiisu joogo ee aanu maskaxdiisu isbedelin laa tasqud canhu salaa xaalad kasta uu soo maro salaadu ka dhici mayso laakiin kolba wuxuu awoodi karu la imanaya istiqbaal qibla maalan lagama dhaafin hadduu awoodi karayo isagoo taagnidii laga dhaafay haddana oo uu awoodi karayo intuu fadhiisto inuu xagga qiblada ujeesto maxaa laasim ku ah inuu fadhiga fadhigiisa agga qiblada ujeesto lakiin haddaanu taa xataa awoodi karaynin oo sariirtii u yaalla ama meeshuu yaalla xag kale ujeedo looma jeedin karaynin sidiisaasuu ujeesanay qibladiina way ka dhacaysa marka shuruuddii laftigeedi baa ka dhacaysa marka culimadu markaa inta qofku qalbigiisu jooga salaaddii uu tukanaya xataa haddaanu madaxa dhaqdhaqaajin karayn oo aanu gacmaha dhaqaajin karayn niyaduu ka tukanaya waxa uu ka soo qaadaya inuu faatixadii akriyayo inuu taagan yahay inuu rukuucsan yahay saasuu sameynaya laakiin fartuu ka tukanaya iyadu may ansixin xiilaydi ya muxuu sameynayaa qalbigii saasuu ka tukanaya sidaasaana waajibkii ka dhacay ajarkiina ilahay agtiisa uu ku helayaayo laa yuklifu llahu nafsa ila wscaha yuriid llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum alcusra wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj ilahay culays inama saarin ee diintu way fududahay marka horena shareecadu waxaanay qofka ku waajibisay istidaacay ku xidhayba istidaaca fain lam tastadic soo ma halkan istidaacadaasi hadduu qofku kari waayo dee waxba laguma laha hadduu qeyb karayana intaasunbu la haddaba wuxuu rasuulka diiday alayh salatu salaam mariidkan sida muuqata wuxuu is yidhi sujuudda soo dhaweyso oo sujuuddiibuu dhulka gaadhsiin kari waayey dabeetna wuxuu is yidhi sujuudda soo dhaweyso barkimuu soo dhaweys soo dhigtay dabeetna barkimadaasuu dee ku rukuucay oo uu ku sujuuday markaa rasuulku uka tuuray alayh salatu salaam wuxuu yihi dhulka ku sujuud haddaad kari weydana ishaaridunbaad samaynaysaa halkaa markaa waxaa laga qaadanaya culimadu ka qaateen walow xadiisku mawquufa ha noqdee sida daahirka xukm haba la yidhahdo culmi qaar habay yidhaahdaane inuu marfuuc yahay baana u dhowdahay marka in uu qofku ishaaradaasu sameynaya laakiin labadii ishaara muxuu ku kala saaraya rukuucdii iyo iyo sujuuddii inuu sii kala hoseysiiyo oo hadduu matalan halka mikrofoonkaasi gaadhsiiyey sujuu rukuucdii gaadhsiiyey sujuuddii inaynu ka yar hoseysiiyo intaas haddaanu awoodiba karayn labadaa inuu kala hoseysiiyo ee uu isku meelun joojin karayo oo aanu kor nab aggaa dhaafin karaynin niyadiisaasubaa kala saaraysa mid walba noqonaysa qofka kursiga ku tukanaya way waa sax uu ku tukan karaya qofkii haddii laakiin matalan wuxuu karayaa inuu istaago ee rukuucdii iyo sujuuddii baanu karaynin maxaa laasim ku ah inuu inuu istaago laakiin markuu marayo halkuu ka sujuudi lahaa ama ka rukuuci lahaa ayaa umu kursigii ku fadhiisanaya hadduu taagnida hadduu rukuucda karayo taagnida aanu karaynin oo laakiin si fiican uu rukuuci karayo maxaa laasim ku ah marka rukuucda inuu rukuucu istaago kursiga halkeebuu la simayaa kursiga wuxuu la simayaa hadduu taagan yahayna sida caadi ahayd bu safka ula sinmaya isagu oo hadhow ha soo qaadqaato waad doon kursiga marka safka geliya haddana dib hoga soo qaado waa saxdaas haddii kaluu fadhiyo onu marnaba kackacaynina waa in qaarkiisa dambe ya uu safka la sinaado jilbihiisana way ka horeyn karaan kulleyba markuu qofku sujuudayo ama rukuucayo oo kan sujuudayo waa kan jilbu ka horeeyaan marka waa in qaarkiisa dambe culimadu waxay la sinaado oo dad baad arkeysa intay safkii xagga hore kursigii saa u dhigteen saa u dhaafay oo isagu eegayo un inuu kursigu la sinaado meesha oo marka hore laakin isagu taagan hadduu fadhiyo dee waa sax taasi waay salaadu say culus baynu ka qaadana guud ahaan axaadiistana qofkii lama odhan markaad xanuunsanaysa salaaddii waa lagaa daayay wataa le inta dareenkiisu taagay maskaxdiisu joogto haye ku soo celi maxaan ku idhi ninka kaa horeyan sheegi ha adiga istaag maxaan salaadda he fadligeeda maxaa caddaynaya oo goorma la adkeeyey a ah. ah, maasha allah farid haddaba dad badan baa marka xanuunsadaan dee salaada ka taga soo maha oo idhahda waa dhiba beryahan babesti baan wallahi waan maan tukan <laughs> marka oo markaasaabaad xagga kale aakhiradii usii dhowdo laga yaabo in aad khatarki usii baahi badan tahay war qofkii sida doonta utuko salaadii marnaba lagama dhaafin qaala linabi cimraan bin xusein alkhuzaaciy xusein bin cabdiraxmaan radi allahu canhuma isagii aabihiiba saxaabadii ka mid ahaayeen cimraan bin xusein radi allahu canhu inta badan bu xadiis wariyay qaala linabiy sala la ala slam wuxu uhi salli tuko qaaiman fain lam tastadic faqaacida fain lam tastadic facalaa janbi facala jamci wailaa fa awmi ayaa ku jirtay ruska qaarkood ma idinku qoranta buluqu maraamka ya imika aniga halkan waxay qoran fain lam tastadic facala jamci lakin xagga sharaxa wuxuu sheekh ku sheegayaa inay ku jirto facala jambi wailaa fa awmi markaa wuxuu leeyahay bukhaariga laakin kuma sugna qadiyadaas bukhaariga waxaa kusugan saa imka inoo qoranoo fain lam tastadic facala jambi laakiin riwaayaat bukhaariga ka baxsan oo aan kitaabka nusha bukaari bukhaari ahayn ayaa waxaa ku jirta wa ilaa fa awmi laakiin tan bukhaari tanaa sax saa ogeed markaa haddii aad ku aragtay buluqa meelaha qaarkood fainlam tasdi faqaacida fainlam tasdi fa janbi wailaa fa awmi wailaa fa awmi daasi rawa bukhari lo odhan maayo haddaba qiyaamkii qofkii goorma la odhanaya ma karayo waa mashaqa markay soo dhacayso maaha macneedu inaanu istaagiba karaynin hadduu istaagi karayo laakiin tashwiish uu ku imanayo ama khushuucdiisi ay wax kasii noqonayaan bay culimadu oo salaadiisi de ay aanay caadi noqonaynin maxaa looga baahan yahay inuu fadhi ku marka hore waabuu socon karaya lakin mar alla markuu istaago ma xanuunkuiba kusii kacaya saas somal ah. de qofki isaga xaaladiisa la soconaya hadduu ishaarada lafsigeeda kari waayona niyadaasuma ka wadaya sa aynu soo sheegnay culimadu sheegeen waktiyada kale ay culimada qaarkood haleeshiiyeen oo tusaale ahaan qofbaa wuu qaawey wax alla wuxuu cawradiisa ku asturu waaye shardigaasi ma ka dhacaya mise ka dhici maayo ya uu kari u waayay wax alla wuxuu ku asay ma sida uu ku dhashay ah. marka qaawanadiisu iskaga tukanaya waayo haddaba culimada qaar ba waxa istaagi maaye ila uu sii khafiifinaya muxuu eh. sameynaya oo iska fadhiisanaya amaba marka jihaad buu ku jiraayo dagaal buu ku jiraaba amaba dee jihaagaal bay ku jirna cid kalaaba soo weerarayso hadduu salaadii markaa taagnidiis hadduu istaago dee meel baa laga soo shiishayaa oo dabeetana xaggii loo badnaa baa loo diraya u huba taas nin baa soo tooganaya markaan muxuu sameynaya fadhigu ayuu ku tukanaya wuxuu ka dhigayay qof caajis can ilqiyaam xaaladan iyadaa ayuu noqonaya وعن jaaبir بن cabd للahi radي الlahu canهuma ana nabiya salى الlahu عalيه waslm qala lmariidi wuxuu ku yihi mid xanuunsanayay sallaa ku tukaday calaa wisaadati markibo farama biha u ka tuuray wa qaala wuxu uhi salli tuka calى اlardi in istadacta haddaad wado ilaa faawmi ishaar imaan ishaarid oo bira'si bmacnaa madaxa ku ishaar wajcal yel sujuudaka sujuudaada akfada mid ka hooseysa min rukuucika rawahu lbayhaqiyu bisanadi qawiyi walakin saxa abu xaatim waqfahu halkaa waxaynu kaga soo baxnay axaadiis badan oo sheekhu u keenay sifatu asalaati baabu sujuud sahwi wagayrihi wuxuu baabu yahay sujuud asahw sujuudu sahwiga iyo wagayrihi iyo waxyaalaha kale ee la xidha sujuudu tilaawa iyo ujeedaa sujuudkaasi ee kale wagayrihi leeyahy ka sujuud atilaawa markaa sahwigu waxay culimadu yihahden wa waa tarkuhu can gayri cilmin waxa weeyaan sahw waa tarkuhu shay maca duhuuli اlqalb isagoo qofkii shay ka taga oo laakiin moodaya inuu la yimid ilowshiyaha farqa udhexe waxa weeyaan ilowshiyaha maskaxdaba waxna uu ka baxay gebigiisa waa la waayaya laa yatadk abada walakin fi sahwi yadunu anahu ataa bihi natana wuxuu moodaya inuu la yimi shayga maca anahu lam yati wuxuisle waa sujuuday mala sujuudin marka ilowshiyana dhinac bay iska soo gudagelayaan oo ay dee yihiin haddaba sahwigani waa min abiicati lbashar basharka ilaahay wuxuu ku abuuray inuu sahwiyo iyo inuu ilaabo markaa nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam oo mucalimu hadihi اlummati ah oo dadku dee isaga ay ka qaadanayeen siduu u tukanayay isla markaana yidhi aniga iga qaata ayaa sahwigani uu ku dhacay dabeedna sahwigii salaadii saameyn buu ku yeelanayaayo de waxaa dhici karta sahwigaasi an yashuwa ashaksu can ruknin min arkaani الsalaa wayatrukahu tamaama aw yaziida ruknan inuu tiir ku kordhiyo ama uu ka dhimo ayaaba dee suurtagala markaa salaadiina dee tiirkeedii haddii laga tago way baabaysa marka horta culimadu waxay isku waafaqsan yihin haddii rukni uu ogaan u siyaadiyo idaa zaada ruknan camdan batalat salaatuhu taa sahwi waxaasi kabi maayaan waa inuu dembigaana ka toobad keena salaadiina dib usoo inshaayeyo qof baa ogaan rukuuc dheeraada ugu daray salaadii maxaa looga baahanya salaadaasi way ka baabaysa ilan salaad kaleu la yimi nocan kala ah hadduu ilowshiye ku dhaco hadaba ruknigaas uu siyaadiyey markaasaa sujuudu sahwi looga baahanya hadduu rukni dhimo idaa naqasa ruknan camdan badalat salaatuhu aydan ya hadduu rukni arkaanta salaada kamida ah uu ka tago salaadiisu markaana way bureysaa iyadana oo camdan laakiin ka tago ilowshiyihii uu siyaadiyey iyo uu ka dhibay unbaa markaa laga warramaya waay haddaba sujuudu sahwigu rukniga ma soo kabto saynu ogne rukniga sujuudu sahwigu soo kabi mayso ee maxaa looga baahanya an yaatiya birukni wayasjuda lisahwi kolley sheekh ibn cuthaymin ba horta inta aynu aragnay ugu wanaagsan kitaabka risaalada u leeyahy o si fiican ufahfaahiyey anba qadiyadda culimada shaaficiyadii waxay leeyihinba waa sunna sujuudsahdu maba ahba waajib ilaa xaalad keliya mooyaane waa xaaladee eh? marka imaamkii ku tukanayay uu sujuudsahwi la yimaado maxaa kugu waajib ah inaad ku raacdo mutaabacadaas ya ayuunba kugu waajib ee inta kale waa sujuud sahwi waajib mahaba lakin culimadu badi sujuud waa waajib mararka qaarkood buu waajib noqonaya marna dee sunu noqonaya tusaale ahaan hadduu shay sunaa ka tegay oo kale inuu la yimaado sujuud markaa xikmadaha xadiiska inoo sheegi doone waa tarkiiba lishayطaan qofka shaydaankii salaadiisan kaga ciyaaray baa ayaa lagu duleynaya oo uu ku farxay shayaanku inuu salaadii qofka wax ka dhimay amba ku daray oo salaadiisii wax yeelay dabeetana labadaas juudood shaydaankii bay tarqiiminayaan buu rasuulku leeyahy way sambooreynayaan oo macnaa waa duleynayaan qofkiina way u kabayaan salaadiisii wixii ka dhinaana jabri bay ugu sameynayaan waayo rukniga hadduu hadduu rukni ka tegay rukni hadduu ka tago horta intaynaan taa gelin asbaabta sujuudu sahwi maxaa lagu soo ururiyey saddex arrimoodo ima aziyaada asbaab sujuud sahwi halaasa ima ziyaada wa ima naqs wa ima shak saddexdaas may noqonaysa ziyaada am naqs am shak inuu wax siyaadiyo salaadii وإma an yanqusa minha ruknan aw غayrih وإma an yashuka hal zaada am naqas ima inuu ka shakiyo wartalow macaadi baa tahay mise waxbaa kaa dhimay hadduu matalan siyaadiyo rukni oo ilowshiyaha sidii awgeed u siyaadiyo oo intuu salaada ku jira uu xasuusto ruknigaa wuu ka noqonayaa sujuudsahdi baanu la imanaya hadduu matalan ragcad shanaad u kacay isagoo wuxuu arkay ragcad shanaad u taagan waanu xaqiiqsay inay ragcad shanaad tahay matalan dadkii baaba u dhawaaqay imaam bu ahayo amba u arkay dadkii loo tukanayo dee fadhiya ama wuxuu ogaa inuu atixiyaadkii dambe u fadhiyo haddana isagoo istaagunba isarku mar labaad faatixadii akriyay waxaa waajib ku ah inuu soo fadhiisto dabeetana uu la yimaado sujuud asah ma ka hor buu la imanaya mise kadib buu la imanaya waynu ka hadli taayado qabl الslam aw bacd الslam keebuu la iman doona hadduu markaa siyaadada saa uxasuusta sumaya hadduu matalan shan ragcadood tukaday iyadoo salaaddii afar ahayd oo markay mudda kasoo wareegtay ayuunbu xasuustay dhowr saacadood kadib u xasuustay waa raadha soodigaa kordhiye maanta salaaddii show ragcad sanaad baa tukatay wax allo wax lagu leeyahy haba yaraatee qofkaasi ma jirto ragcaddaasina salaaddiisii waxba yeeli mayso maadaama aanu markaa ukasin oo u isilowsanaa sahwiyey laakiin hadday muddo yari ka wareegtay nebi maxamed alay slat sla ka so aroortay in adeen rasul allah salaadii miyaa la kordhiyey oo maxaa dhacay bu de ragcadda shanaad baa tukatay bay idhahdeen dabeetna muxuu sameeyey isla goobtii uu fadhiyey laftigeeda ayuu intuu xagga qiblada qaabilay waxa uu la yimid sajdatayn maala qofki markaa muddo yaroo kooban kadib haddii lagu dhahdo dee ragcad baad ku dartay wuxuu la imanaya labadii sujuud sawi ba la mid hadday muddo ka soo saas wey hadduu rukni siyaadiyey waa la midun isagna ragcadda iyo s matalan ragcadda lama iskastina ama ruknigaa ruknigaa uu kasoo noqonaya matalan sujuud matalan wuxuu arkay ragcaddii koobaad inuu saddex sujuudood la yimid ragcaddii iska wadanaya kale ee labaad laakiin muxuu la imanaya un sujuud asahwi waa siyaadadii markaa taas hadduu siyaadiyo hadduu nuqsaamiyo rukni oo uu ogaado muddo kadib in salaadii matalan rukni iyo wax ka badaniba ay ka maqnaayeen tusaalaha ragcad baaba ka maqnayn ama rukni baa ka maqnaa wuxuu ogaado u yaqiinsaday salaadii uu tukaday maanta duhurka ahayd in sujuudi ay ka maqnayd waxaa laasim ku ah inuu soo celiyo waxaa laasim ku ah inuu soo celiyo salaada hadday muddaba ka soo wareegtay laakiin intuu salaada ku jira hadduu xasuusto haddii meeshiisii uu dhaafay waxaa waajib ku ah inuu ku noqdo shaygaas masalan isagoo taagan ayaa wuxuu ogaaday ragcaddan labaad ee uu taagan yahay maahe tii ka horeysay inuu sujuud kaliya la yimin oo sujuudi labaad ay maqan tahay niyay salaadda u soconaysa salaadaa dambe maba dhismaysaba ragcaddaa uu taaganyah maxaa waajib ku ah inuu noqdo sujuuddii uu la yimaado kadibna markaa halkaa uu ka sii wado sujuuddii uu la imanayaa halkaasi ayuu ka sii wadaya hadhow buu markaa sujuudsaha la imanaya hadduu xasuusto bay dhahay culimadu halkeedii isagoo maraya ragcaddii labaad buu soo dhameeyey ragcaddii labaad markuu sujuudsan yahay ayaa wuxuu xasuustay oo ragcaddii hore sujuud baa kaa maqnaynay ragcaddan unbuu kow kasoo qaadaya taa horena waa mulqaa waa la tuuray ragcaddaa hore waa mid la tuuray bay noqonaysa ee ragcaddan iminka labaad ayaa maxay isku bedelaysaa tii koobaad bay isku beddeleysaa hadhowna sujuudsahay bu la imanaya hadduu rukuucdii isagoo rukuucsan xasuustay inu rukuu tii hore rukuuc ka tegay rukuucdii tanu bay noqonaysaa hadduu atixiyaadka dhexe ka tago atixiyaadka dhexe isaga nebiga alay slam si gaar uga soo aroray atixiyaadkaa haddii uu u istaagayna kusoo noqon maayo waayo isagu rukni maaha isagu rukni maaha kusoo noqon maayo haddaanu hadduu saan u istaagin laakiin suusahayun buu la imanaya haddaanu isaan u istaagin isagoo kor usoo yar kacayu isxasuustay uu iska fadhiisanayaa hadhow sujuusaha wuu la iman kara haddii aanu de intuu yaro hinqabay un aanu waxba sujuusahay laguma laha laazim mar adigu atixiyaadkii dib ula yimid hadduu ka shakiyo shaki haddaba uu ku yimaado shakiga labuu qaybsamaya raajix iyo iyo marjuux buu uqaybsamaya shakiga laftigiisi ay shakun tarajaxa cindahu axad اlamrayn shakun tarajaxa cindahu axad axad اlamrayn maala waxa uu yihi war ma ragcaddii afraad baad u taagantah mise tii saddexaad baad ayaad u taagantah haddii tarajaxa cindahu axad اlamrayn yacmalu bitarjiix wuxuu eegay wuxuu yihi warsoodigii aada xiyaadsaday markii dhaweyto laba ragcadood soo maaha waa adigii haddana faatixada akriyay sujuuday ha dee imika waa markaa tii afraad baad utaagantahay waxbuu isku geegeeyey marka wax isku qiqiyaasay maxay la noqotay u badatay inay ragcaddii afraad tahay tii afraad buu ka dhigaya dabeetna muxuu samaynayaa hadhow buu sujuudu sahwi laymnay wain lam yatarajac cindahu axad اlamreyn oo ay u sinaadeen ma ragcaddii saddexaad ba ama tii afraad ba alyaqiin buu qaadanaya yaqiinna xaaladdan maxay noqonaysaa alaqal inta yar bay noqonaysaa waayo saddex wuu hubaa inay tii saddexaad tahay he horta tan uu taagay wuu hubaa taa iyada waa yaqiin laakiin muxuu ka shakisan yahay ma tu ba mise maa marka tiradaa yar buu qaadanayaa ragcaddii afraad buu la imanaya sujuudi sahwigu ayuu la imanayaa culimada qaar yidhi markasta yaqiintu mu qaadanayaana way jira oo ah xagga tirada yarunbu ayuunbu qaadanaya ta horaa laga rajeysa hadduu shay sunnaha ka tago matalan faatixadii buu ku gaabsay salaadiiba oo salaadi intii ka dambeysay lama imanin dee markaas ju sahwigu sunun bay ku noqonaysaa hadduu sahwan uga tegay matala inuu sujuudaana maxay noqonaysaa un eh, waa sunna inuu la yimaado sujuud sahwigaana waayo marka horeba dee laazim kuma yahayn ama waajib kuma yahayn sujuud sahwiga atixiyaad ka dambeeya malaha saynu xadiis ku arki doona atixiyaad sii dambeeya haba yaraatee ma jiro can cabdillahi bn muxayna ibn buxayna radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam sallaa bihim wuu tukiyey sallaa wuu tukiyey bihim iyaga aduhra salaadii duhur oo faqaama wuu kacay fi ragcateyn labadii ragcadood ee aluulayeyni hore walam yejlis ma fadhiisanin oo tashahudkii dhexe ayuu ka kacay faqaama naasu dadkiina way kaceen macahu ay maca alimaami imaamkii maca nabiyi sal l sl nabig la kaceen raaceen xataa idaa qadaa ilaa uu dhameeyey asalaata wantadara ay sugeen markaa rasuulku markuu salaadii dhameeyey wantadara ay sugeen annaasu dadku tasliimahu salaam naqsigiisa ay sidayiin ha salaaman qisada kabara wuu takbiirtay oo allahu akbar buri wahuwa jaalisun isagoo fadhiya wa sajada wuu sujuuday sajdatayn laba sujuudood qabla an yusalima intaanu salaaman qirsan ka hor uma dabeetana sallama wuu salaaman qirsaday akhrajahu asabca toddobadiiba way soo saareen wa hada lafd lbukhaariy wfii riwaayat muslim waxay ahayd yukabir wuu takbiiranayay fi kuli sajdatin sujuud kasta wa huwa jaalisun isagoo fadhiya waa labadan sujuudood ayuu sidii sujuudaha kale la imanaya takbiiratu intiqaalkiiba xataa la imanaya wasajada annaasu macahu dadkuna way la sujuudayna way raaciyeen marka halkaa muxuu u yeelay makaana maa shay meeshii nasiya uu ilaabo min aljuluusi ay haatayni sajdatayn limakaani maa nasiya min aljuluus waa fadhigii atixiyaadka labaad uu fadhiisan lahaa iyo atixiyaadka u akriyi lahaa ayaa uu maxaanku idhahdaa ku kabay wey makaana ma nasiya min aljuluus ayaa halkeedii buuxinaysaa way labada sujuudood marka haddii uu sujuud dhowr jeer ku qaldamo salaada dhexdeeda dhowr sahwi hadday ka dhacaan sujuudu sahwi keliya kaga filan maxaa kaga filan sujuud iminka fadhiga loo fadhiisanayo tashahudka iyo in tashahudka la akriya culimadu dee in badan oo kamid way kala saareen oo waa laba markaa waajibo salaadii waajibaadkiisii kamid a de dabeetna markaa haddana mid keliya ku gaabsan xadiisku muxuu daliilayahay inuu sahwigu nabiga ka dhici kara aleyh isalaatu wasalaam anahu kaana bashara inama ana basharu ansa kama tansawna buu nabig ala sala slam siaad u ilowdaan baan ayaan u ilaabaya وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi sala الnabiyu salى اllahu alيه wasalam nebigu waa tukaday ixda salaatay اlcashiyi labada salaadood ee gelinka dambe la tukado wixii zawaalka ka dambeeya ragcatay laba ragcadood budka labadaas salaadood waxa weyaan amba waa duhr amba waa casre uma dabeetna sallama uu salaamo noqsaday markuu laba ragcdood tukaday salaadiina afar bay ahayd uma qaama waa istaagay ilaa khashabatin loox xaggiibuu u kacay looxaasoo fii muqadami lmasjidi masaajka xaggiisa hore yaalay oo fa rasuulku wuxuu dhigay yadahu gacantiisa calayhaa ay cala lkhashabati khashabadiibuu duldhigay wa fi lqowmi raggan uu tukinayo waxaa kamid ahaa abuu bakrin wa cumaru raggaa waaweyne saxaabada ridwan lahi calayhim baa ku jira abuu bakr iyo cumar fahaabaa waxay ka xishoodeen waxay ka haybadeysteen waxay ka baqeen an yukalimaahu inay la hadlaan oo ay ku idhahdaan rasuul allahu dee salaaddii waxbaad ka tagtay marka rasuulkana sida axaadiista nabiga ku sugan ala sl saxabada ay soo wariyeen ulqiya alayha ulqiya calayha haybatun haybad baa la saaray oo hadalka lagulama dhici jirin adagta wa kharaja sarcaanu naasi dadkii degdegayana way baxeen markaa marka salaada laga baxo dee degdegayay si degdegada u baxayay faqaaluu waxay lahaayeen dadkaas aqusirat isalaatu war salaaddii miyaa la gaabiyey ila waqtigaa waxay ogaayeen iyadoo salaaddu markii hore laba ragcadood ah oo la kordhiyey oo afar laga dhigay ayay dareensanaayeen amba waxay dareensanayen rasuulka waqtigiisa dee waxi soo degayo in salaadda isbedbedel lagu samayn karo marka waxay lahaayeen war salaaddii miyaa lasoo gaabiyey wa rajulun yadcuuhu nabiyu sala allahu alayh wasalam warajulu nin baa joogay markaasna warajulu nin xaalo nina yadcuuhu uu ugu yeedhi jiray annabiyu sala la alay sl nabigu dal yadayni gacma dheero ugu yeedhi jiray ayaa faqaala yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ana siita miyaad ilowday am qusirat mise waa la gaabiyey faqaala wuxu uhi lam ansa maan ilaabin walam tuqsar lamana gaabin salaada faqaala wuxuu ihi balaaha qad nasiita haddaba ha rasuul alla ilowday mar hadday aan salaadii lasoo gaabinin waa dilowda waana isdareensaneen oo fasallaa wuu tukiyey markaa ragcatayn laba ragcadood waa ka hadhay salaadii uma sallama uu salaam noqsaday uma kabara wuu takbiirtay oo fasjashada uu sujuuday mithla sujuudi sujuudiisii oo kale sujuuddii salaada dhexdeeda aw adwala ama mid kaba sii dheer uma rafaca ra-soo madaxiisa kasoo qaado fakabara waa takbiirtay uma wadaca waa dhiga ra-soo madaxiisu haddana sujuudii buu ku noqday kabara wuu takbiirtay fasajada wuu sujuuday mila sujuudihi sujuudiisu kale aw adwala amba mid ka dheer uma rafaca rasahu wakabar madaxiisu kasoo qaaday oo uu takbiirtay mutafaq aleh lafd buhaariy wa fii riwaayati muslimin salaat alcasri halkaa uu ka shakiyey markaa ida uu yihi ixda salaatay lcashiy sida axaadiis qaar ku jirta hebel buu magacaabay bui lakin anigaa ilaabe saxaabigu sheegay lakin samaha abu hureyra walakin shit ana wali abi daawuud faqaala wuxuu ihi asadaqa dulyadayn rasuulku uu hubsado oo wuxuu ihi dulyadayn ma run buu sheegaya ma runtiibaa ilan isaga laftiisu waa ismootin karaaye fa awmau way u ishaareen ay nacam bay dhaheen fa awmau haa wa hiya fi saxiixayni riwaayadani saxiixaynka ku taalaa muslim laakin bilafdi faqaaluu waxay dhahdeen nacam halkaa u yihi fa awmau ayaa way hadleenba ku qorano faqaaluu waxay dhahdeen nacam wa fii oo soo wariyey muslim lahu ay limuslimin walam yasjud ma sujuudin xataa yaqanahu llahu ilaa ilaahay uu yaqiinsiiyey daalika arrintaas ilaa uu rasuulku yaqiinsaday oo uu hubsaday arrintaa ma sujuudin marka in sha allahu xiisadii baa inaga gaadhae waynu halkaasaynu kasii wada berri in sha allah wallahu aclam bila towfiiq wasalaamu calaykum